alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllahi salى allahu alayhi wala aalihi wasaxbih waslama tasliima kasiira waxaynu ku guda jirnay alqaacidatu اthaalitثa oo ahayd almashaqatu tajlibu taysiir waxaynu soo aragnay amaba aynu soo qaadannay mufradaadka qaacidadaasi ay ka kooban tahay macaanidooda waxaa kaloo inu soo aragnay anwaacu taysiiri fi shariica fudaydinta shareecada dhexdeeda ku sugan iyo noocyada ay u kala baxayaan waxaa kaloo inu soo qaadanay daabitu almashaqati aljaalibati litaysiir mashaqada iyo culayska marka uu yimaado fudaydin la doonayo ama fudaydintu ay imanayso xadkeedana waynu soo aragnay adiladana waynu soo qaadanay qaacidadan lagu saleeyey waxaynu ku dhex jirnay asbaabu taysiir fudaydinta shareecadu waxyaabaha culaysku uu ku yimi ay fudaydisay sababaha keenaya asbaabu takhfiifna waa la yidhaahdaa waxaa asbaabtaa ka kow ahaa almarad waa aynu soo aragnay xanuunkii qofku marka uu ku yimaado waajibaadkii iyo waxyaabihii la saarayna sidii ay ahayd uga soo bixi kari waayo waa loo fudaydiyey tusaalayaashana waynu ku aragnay sababta labaad ee takhfiifka keenaysaa waxaay ahayd asafar safarka maadaamu dhexdiisa mashaqa ay ku sugan tahay culays badanina uu ku imanayo qofkii musaafirka ahaa cibaadaadkii qaarkood baa laga takhfiifiyey qaabka uu ula imanayo iyo kayfiyada uu u gudanayo marka la eego waxaa kaloo asbaabu takhfiifka ka mid ah oo qodobka saddexaade alikraah qofkii in la khasbo oo la jujuubo waxyaaba sharcigu aanu ogolayn samayntooda ama in lagu hadlo ayaa lagu khasbay taa macnaheedu waxa weeye maadaama isagu aanu ikhtiyaarkiisa iyo doorashadiisa aanay arrintaasi ku imanin waxaa loo fudaydiyey in yacni waxa weeye dembigii iyo ismigii ka dhalan lahaa aan lagu qaadin waana nooc ka mid a takfiifka waxaa kaloo asbaabu takfiifka ka mid a annisyaan wasahw qofkii oo ilaawo shaygii ilow daraaddiina khalad u sameeyey khaladkaa ka dhacayna dembigiisii lagu qaadi maayo maadaama ilow uu uga dhacay qodobka shanaadi waa aljahlu oo waynu soo aragnay qofkiibaa aqoon darro daraaddeed iyo shaygii oo aanu aqoon u lahayn amaba aanu ogeyn awgeed ayaa uu ku khaldamay khaladkaa uu ku dhacay tusaale ahaan shay xaaraana buu sameeyey isagoo u haysta inaanu yani waxa xalaal xalaaliyaho xaaraan baan u ahayn maadaama culayskaniba uu haysto mashaqada meesha taalla ay tahay jahli iyo aqoon darro ku habsatay qofkan oo shaygaa aan u garanayn waxaa loo markaa fudaydiyey in aan lagu qaadin kiiska dembigiisa iyo ciqaabtiisa waxaynu ka bilaabi doonaa maanta biidn illaahi tabaaraka wa tacaala sababta lixaad ee keenaysa takfiifka iyo fudaydinta in shaygii la fudaydiyo waa cumuumu lbalwa ama maa cammat bihi albalwa ama alcusru ama aldaruurat alcaama inta magacba way leedahay cumuumu balwa baa la yidhaahdaa maa tacumu bihi lbalwa baa la yidhaahdaa alcusru baa la yidhaahdaa aldaruurat alcaama baa lagu magacaabaa haddaba maxaa looga jeedaa cumuumu lbalwa sida aynu tacriifka ku arki doonno cumuumu lbalwa waxaa looga jeedaa shay ama xaadise iyo dhacdo asal ahaan sharcigu aanu oggolayn dabeeta dadkii baahi daran ay u qabaanoo aanay iska ilaalin karayn intoodii badnayd ama in badanoo dadkii ka mid a ah. ama shay la yidhi ha la sameeyo oo ha lala yimaado oo in la sameeyaa ay dadkii ku wada adkaatay intoodii badnayd oo waxay ku ibtilaysan yihiin dadkii shaygaa inay sameeyaan xaaraanta ah sharci ahaan asal ahaan aan la oggolayn ama waxay ku ibtiloobeen samayntiisii bay kari waayeen waxaa la idhahaa cumuumu albalwa maadaamoo dadkii ay ku imtixaaman yihiin oo sidii looga doonayay sharcigu u faray si aan ahayn dadkii u bateen oo in la iska ilaaliyo shaygii ay adagtay ama in lala yimaadaaba ay adkaatay waxaa loo yaqaanaa waa maa tacumu bihi albalwa tacriifkiisana waynu arki doonnaa iyo axkaamta ka ratibmaysa wa hiya cumuum lbalwa waxaa looga jeeda waa alxaalatu xaaladii aw ilxaadithatu ama dhacdadii allatii taasoo tashmalu koobsanaysa kaiiran min annaas in badan oo dadkii ka mida bay ku habsatay wa yatacadaru waxaana adkaaday alixtiraasu canha in layska ilaaliyo waa wax ummaddii wada haysta culays haysta weeye in la iska ilaaliyaana waa adag tahay oo suurtagalba maaha marka waa in looga wareegaa si kale oo hadda in la fudaydiyo tusaaluhu waxa weeye ka tahaarati fami hirati sida bisadda afkeeda tahaaradiisa wixii dee ay afka gelisa iyo weelkii iyo dareerihii ay wax ka cabtay iyo waa taahir wa su'rihaa iyo hanbadeedii wa salaati waa tusaale kale ah bannaanida ay bannaan tahay in la tukado salaadii maca najaasati almacfuwi canha iyadoo salaadaa lala qabo maxay najaasadii la cafiyey oo qofka najaaso ayaa ku sugan laakiin waa najaasa macfuwun canha waa mid ka mida najaasooyinkii maydhistooda laynaga cafiyey dee sababta loo cafiyey maxay tahay in la yska ilaaliyo adag salaadiina qofku waa ka ansaxda oo waa ku tukan kara ka dami lquruuxi wadamaamiili waddamaamili waa sida maxay dam lqaruux alquruux waxaa la yidhaahdaa waa kasoo baxyada qofka jirkiisa ka soo baxa finanka yaro waaweyn damaamilkuna waa finanka yaryar marka ay afka ka dhiigaan ama mililku uu ka soo baxo ama dheecaan uu ka soo baxo mar haddaanu sii badnayn dee wax badan aanu ahayn qoyaankaa yaree ka imanaya waa waa najaaso laakiin waa macfuun canhu waa najaaso la cafiyey sababta loo cafiye waa maxay waa xaalad qofkii inuu iska ilaaliya ayhee adag tahay oo iskama dhowri karo waana arrin dadka badankooda ku timaada finankaa yarre jidhka ka soo baxaya iyo xanuunadaa yarre koobkooban ee dhiigga iyo melelkaasi ka soo baxayaan waa wax dadka intooda badan dee ku yimaada oo ay la kulmaan haddii la yidhaahdo finka yar ee kaa soo baxa qoyaankiisa oo dhan iska wada ilaali way adkaanaysaa meelaha qaarkood baa laga yaabaa inaad ka ilaalisaaba inay adkaato oo ama maradii uu kaa gaadhayo ama jirkii kale uu gaadhayo sidaa awgeed waa la khafiifiyey waa la fudeydiyey waana la cafiyey haddaba cumuumulbalwa ama shaygan dadkii ku habsaday ee layidhi dee maadaama on la yska ilaalin karin hala fudaydiyo waxaa muuqashadiisu ay ku imanaysaa laba dacal ayuu ka muuqanaya waxaa loo yaqaana masiisulxaaja dadkiibaa baahi daran u qaba shaygan iskama ilaalin karo oo loo baahan yahay waa dhinaca koowaad ee cumuuman balwa ay ka iman karto masiisulxaaja baahi daran baa loo qabaa dadkii baan kaba maarmaynba waay iyo qodobka labaad oo ah shuyuucu lwuquuci shuyuucu alwuquuc ku dhicistiisa ayaa badatay oo caam ummaddii baa ku wada dhacaysa marka cumuumulbalwuhu laba dhinacba uu ka imanaya shaygan in la sameeyaa baahi loo qabaa asal ahaan lama ogolayn in la sameeyo laakiin hadda in la sameeyo ayaa baahi daran loo qabaa ummaddii baa u wada baahan lagama maarmi karo waana shay aan tusaale ahaan saxahayn in la sameeya aanay saxahayn marka hore maadaama oo dadkii ay ku wada waxa weye loo baahan yihin baahi daranna loo qabo waa la ogolaanaya oo in la fudaydiya waxay ka dhigantay in loo ogolaado marka dhinaca koobaadee ay ka imanaysa cumuumulbalwa waa maxay dadkiibaa baahi u qabo oo dee in la sameeyaaba loo baahanya dacalka labaadee ay ka imanaysaa waxa weeye shuyuucu lwuquuc dhicitaankeeda in lagu dhaco ayaa faaftay oo macnuhu waxa weeye waa shay marka hore aan la ogolay in lagu dhaco la iska ilaalinayay markaa dadkiiba iska ilaalin kari waaye oo in la iska ilaaliyaa way adkaatay taa macnaheedu markaa waxa weeyana waxay noqonaysaa maa camat bihi lbalwa waxaa kaloo markaa xusid mudan oo inaynu ku baraarugsanana ay tahay shaygan la leeyay waa la iska ilaalin kari waaye ama waa cumuumu lbalwa wuxuu noqon karaa wax dadka oo dhani ay ku wada dhacayaan xaaladaha oo dhanba xilli walba waa loo baahan yahy xilli walba baahidiisii baa taagan dadka badankoodina waa u baahan yahy wuxuu noqon karaa shay dadku ay u baahan yihiin laakiin aan xilli walba ahayn xaaladaha qaarun ah wuxuu noqon karaa wax dadku aanay u wada baahnayn qof gaar ah iyo xaalad walba ah waa qof gaara ah u baahan shaygan xaalad walbana wuu u baahan yahy intuba way soo gelaysa oo marka la maa camat bihi lbalwa khasab ma aha mar walba dadka oo dhan baa ku dhacaya macnuhu maaha oo shardi maaha laakiin waa say u badan tahayoo dee baahida qofku waa baahida mujtamacuba inta badan ka dhiganta maxaa laakiin dhici karta in shaksi qura ay ku soo ururto iyo xaalada isaga u gaar ah ayaan dhici karta oo la yidhaahdo dee isaga xaalkiisa marka la ictibaariyo maa camat bihi lbalwa bay u noqonaysaa waxaa kaloo noqon karta wax dadkii oo dhan ay u baahan yihiin xaaladda loo baahan yahy baa kala duwanaan karta oo in mar walba loo baahan yahy fii jamiici alaxwaal iyo in loo baahan yahy shaygan ku dhicistiisa maxay fii bacdi alaxwaal intaba way noqon kartaa marka mar haddii shaygii isu wadageeyo ama shaksi ha noqoto ama mujtamac ha noqoto haddiiba shaygii in la yska ilaaliya ay adkaatay wixiina uu yahay wax faafay oo baahidiisina ay taagantihi marka waxaa loo eegayaa in fudaydinta ah maa cammat bihi lbalwa in la xisaabiyo dabeetana la yidhaahdo waa lagu dhici karaa wixii baahidu ay keentay ama waa la samayn karaa dee tusaalayaal baynu aragnay oo maxaa ka mid ah waxaa ka mid a ah sidaa aynu aragnay tahaaratu fami lhira wa suriha bisadda haday doonto najaasay soo cuntaa waxyaaba aan wanaagsanayn bay soo cuntaa haddana waxaa la yidhi wixii iyadu ay intaa kadib cunto ama weelka ay afka gelinayso waa iska daahir najaas ma ah waayo haddii la yidhaahdo weelka ay afka gelisaba waa najaasa ha la yska maydho waxaa adkaanaysa in la yska ilaaliyo addoon ogeyn bay afka gelin doonta waayo waa xayawaanaadka dee inagu dhex nool ee rasuulku waa kii ku sifeeyey inay yihiin min atawaafiina calaykum xayawaanka idinku wareegaya aan idinkaba tegayndi marka haddii la yidhaahdo waxay afka gelisa iyo waxay ursataaba uu najaasoobayaa culays baa ka imanaya sidaa ogeed baa loo fudeydiyey sidoo kale najaasooyinkii la cafiyey almacfuwu canha ee aada fiqhigana ku aragteen haddii qofka najaasadaasi ay ku sugan tahay salaaddii waa iskaga tukanaya waayo waa najaaso ay adag tahay dadku inay iska ilaaliyaan tusaale ahaan qofkii suuliga marka uu galo maalan ama uu xaajo gudanayo waxaa dhici karta marka qaarkood kaadi inay soo duushay meel ay ku duushay ay ku dhacda in aad weydo waad inay duulaysa laakiin meel ay qoysay iyo meel ay gaadhay aad weydo haddii la yidhaahdo mid walba ha la maydho iyo ha la yska ilaaliyo culays baa ka imanaya sidaa ogeed waa la fudaydiyo maa camat bihi lbalwa cumuumu lbalwa baa kan yani badkii baa ku imtixaaman arrintan oo ku ibtilaysan oo aan iska ilaalin karayn sidaa ogeed baa loo fudaydiye waxaa kaloo la mid a oo aynu u soo qaadan karnaa tusaale waxaa laga yaabaa marka qaarkood masaajidada oo kale goobaha lagu tahaaro lagu cibaado gudanayo cibaadaadka lagu guto tusaale ahaan shimbiraa laga yaaba masaajidka oo kale inay soo gala ama uu hoyba uu u yahay si kalena looga saari waayo dadkana ay mar walba ku xaarto laba mid baa meelka meesha taalla dee masaajidkii baa looga guuraa mise qofkay gaadhsiisaaba waa inuu iska maydha salaada ka baxa culays baa ka imanaya marka waa in looga wareego o la ydhaa dee intay xal loo helayo ha fududaato waa in xal loo helaa ama inta xal loo helayo dee waxa wey fudaydintaa la qaata masaa'il badan baa soo gelaya kitaab baa laga qoray uu leeyahy wadaad mucaasira oo la yidhaahdo cumuum lbalwa muxamed addawsari ninkaasaa qoray marka waa kitaab aada u fiican runtii oo tusaalayaasha mucaasirka ah soo dhex gelinaya tusaalayaasha maxaa ka mid a waxaa ka mid a qofka in xubin lagu rakibo qof kale tusaale ahaan keliyihii oo kale ama qof dhintay xubnihiisii ma lagu intifaaci karaa uu dhintaybe iyo masaa'il badanoo noocaasoo maa camat bihi lbalwa la soo gelinayo xataa sawirku soo gelinayo sawirka iyo fiidiyowgan iyo alaabtan aynu iska duubayno lafteeda wuu soo gelinaya waayo aslan dee suuradda cumuumkeeda marka la eego adiladu maxay tilmaantay inay xaaraan tahay soo ma maanta laakiin meelo badan bay gasho laga maarmi laayay soo ma basaboorkii bay gashay oo meelo kaley gasho id kaarhkii bay ku jirtaa halka u shaqo tagtaba saddex kunoo soo waranakeen ba lagu odhanaya sooma maa camad bihi albalwa laakiin lagu tawasuci maayo de iska ilaali oo lagu sii daayo gafuur dhaaf maaha macnu wixii baahidu ay keenayso waa lagu gaabsan karaa halkaa marka waxaynu kaga bixi masalada ah cumuumu lbalwa fudaydintee waxaa keenayna waxa weeye oo sababu takfiif ay u noqotay waa shay dadkii ay ku dhacayaan oo aanay iska wada ilaalin karin ama ay adagta in la iska ilaaliyo ama loo baahdayba baahibaaba loo qabaa samayntiisa oo dee marka le shaygii baa lagu dhacay halkaa fahm waa inay dadkii ku dhacayaan inay iska ilaalin karayn ama inay sameeyaan bay baahi u qabaanba labaduba tanay soo gelaysa marka shayga toddobaad ama sababta toddobaad ee takhfiifka keenaysa waa annaqsu alطabiiciy waxaa loo yaqaan waa dhinnaanta dabiiciga qofkii baa dhimanba ma dhammaystirno qofkani dee takaaliif iyo waajibaad iyo culaysyo la saaray dadka dhammayska tiran ayaan isaga la saaray in laga fudaydiyana maxaa keenay dee wuu dhiman dhinnaantu maxay noqon kartaa waxay noqon kartaa dee tusaale ahaan waaba qof dumar ah. dumarkii hadda way dhimayn markay leeyahy inay khalad inagu dhinaanta qofka caqligiisa wax ka siiyin baynu u qaadanaha ama waalanba lakiin taa looma jeeda hadda waxaa loo jeedaa waxyaabaha qaarkood oo aanay qaadi karin baa laga fudaydiyey waxyaabaha qaarkood oo aanay qaadi karin baa laga fudaydiyey maadaamo aanay awooddeeda lahayn ama culaysba ay ku tahay waxaa iina soo gelaysa dhinnaantii addoonnimadii oo dee addoonku kaamil ma ah sidaa awgeed ba waxyaabaha qaarkood laga fudaydiyey waxaa kaloo soo gelaysa dhinnaantii dabiiciga ahayd sabinimadii iyo siqarkii iyo yaraantii qofkii haddii aanu weli qaangaadhin waxay ka dhigan tahay ma dhammaystirna culaysyo badan oo kii qaangaadhi saarnaaba isaga laga fudaydinaya bisababi naqs maadaama oo aanu dhammaystirnayn haddaba marka laga hadlayo annaqsu abiici iyo fudaydinta imanaysa dadkan yaro dhiman ee wax laga fudaydiyey ee aan yacni awoodda dhamayska tiran lahayn ee shayga laga fudaydiyey ama culaysyada laga fudaydiyey qaar yacni khufifat canhum altakaaliif takaaliiftii baa laga fudaydiyey qaarna ruficat canhum altakaaliif takaaliiftii iyo culaysyadii waaba laga qaadayba waa laga daayeyba aynu ka horrayno kuwa laga badaayey de waa asabiyu waalmajnuun ilmihii yaraa ee aan weli qaangaadhin iyo kii waalaaye aan miyirkiisuba joogin ruficat canhum altakaaliifu sababtuna waa maxay talow linaqsihim de way dhiman yihin dadka qaarkoodna oo naqsigaasi ama awooddarradaasi ay ku sugan tahay khufifat canhum atakaaliif lagama wada tuurine waa laga fudeydiyey sida maxay dumarkii oo kale iyo addoommihii oo kale oo dee dumarkii tusaale ahaan waxyaabaha laga fudeydiyey aan loo raacin maxaa ka mid a ah? tusaale ahaan jamicii iyo jumcadii waa laga daayey jamicii iyo jumcadii waa laga khafiifiyey way gudan karaan way iman karaan way tukan karaan oo dadku way la tukan karaan laakiin khufifat canhunna waa laga fudeediyey sidoo kale jihaadki inay ka qayb galaan waa laga fudeydiyey oo rasuulku waa kiilaha calayhi isalaatu wasalaam calayhina jihaadu laa qitaala fiih dumarku waxay leeyihin jihaad aan dagaal lahayn oo dee ah xajki addoommihii sidoo kale jamciiyo jumcadiiba waa laga khafiifiyey arrimo kaleo culculusoo qofka horta a ah saaranna waa laga khafiifiyey marka naqsiga abiiciga ahi waxaa looga jeedaa waa dhinaanta qofku aanu awood dhammaystiran shaygan u lahayn oo ilmihii yaraa dee caqligiisii iyo awooddiisii ma dhammaystirna kii waa laa caqligiiba waa maqan yahayo dee waxaa la idhaha albuluuqu waalcaqlu waa manaatu takliif qaangaadhka iyo miyir qabku waa waxa keenaya ee soo jiidaya qofka in la yidhaha mukalaf baate xil baa dee ku saaran gabadhii ama dumarkii qofkii dumarka ahayd naqsiga ku jiraay wuxuu noqonayaa rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waa kii tilmaamayey yacnii caqligooda nuqsaan baa ku sugan baa la yidhi ma aha in la leeyahy way caqli yaryihiin sidoo kale diintooda nuqsaan baa ku sugan baa la yidhi labadaba rasuulku waa sababay calayhi salaatu wasalaam oo markii caqligooda uu ku sifeeyey naaqisi muxuu ku sababeeyey rasuulku alayh isalaatu wasalaam yaa sheegay ya markhaatiga halkii qof ragga dee looga baahnaa oo keliya haddii la waayaya halkiisaa buuxinaya laba dumara sooma ma waayo nuqsaanta diiniga ee ku suganna waa maxay haye sax xaaladda aanay daahirka ahayn soom iyo salaatoona dee waxa weeye ma gudan karaan bal hadda sida loo ururiyey eg qaar baa laga yana inay yidhaahdaan idinka rasuulkaaba idin sheego naqisaatu caqlin wadiin baati caybayna uga dhigaan caybaad waxaa la sheegay uun laba arrimoodoo ragga ay kaga duwan yihiin oo xagga markhaatigana dee ilowgaa ku badan baa la dumarka oo waxaa la yidhaahdaa xagga marka laga hadlayo ilowga dumarka wuu ku badan hadiiba hal qodob shay ay ku mashquulsho shay kale kuma wadi karto waxaa laga yaabaa inta sheeko loo yaro qabtay in dherigiiba isla basbeelo oo qadadii gubato oo hawluhu faraha ka baxaan yani ilogaa ku badan baa la ydhaha laakiin si kalena hadda dhinac kalena ka eego xusuusta way ku fiican yihin dumar maxaa keena imtixaanaadka inay mar walba iyagu ragga ka horeeyaan way naga xusuus wanaagsan yihin jawaabta deg degaaba heli ogi imraatulcasiiz markii nebi yuusuf ay guriga ku dhex eryatay intaasoo jeer ee albaabku un lagu furay ama ay aragtay ninkiidii waa albaabka taagan famaa jazaau man araada biahlika suu-an ilaa an yusjana aw cadaabun aliim waa jawaab yaroo deg deg kale kaga soo wareegtida soo arki marka dee qofba waxba ku wanaagsanya soo maha jinsiba waxba ku wanaagsan laakiin dhaleecayn loogama dhigi karo dumarka xadiidkaana lama deedefin karo qaar iyaguna dumarka iska dhaadhiciyo malahasa haydin codeeyaan ba waxay ku dhahan xadidkaa waxa kama jiraan taagii wuxuu islay dumarkii baad wax u taraysaayo oo cadlada culimada idinku kacsane xadiid idin diidaya ma jiro taasina dee arrin saxa maaha xadiidkaa sugan ee rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ka ansaxay baa laga yaabaa inuu u deedafeeyo liajli inay taageeraan ama uu wax ka hela dee taasina sax maaha waayo haddaba naqsiga abiiciga tacriifkiisa aynu usoo noqonno wa huwa naqsiga abiicigahi waxa weeye alladii yakuunu alladii waa naqsiga yakuunu uu ahaanayo attakliifu kalifista macahu la jirkiisa qofka wax lagu kalifo mashaqatan culaysuu ka imanayo waa nuqsaan iyo naqsi takliif haddii qofka in la saaro mashaqa ay ku imanayso iyo culays hayru muxtamalatin mashaqadaasoo aan la qaadi karaynin haaliban inta badan mashaqadii dee midna waa muctaada midna waa hayru muctaada soo maaha waa mashaqadii aan muctaada ahayn baa laga hadlaya ee qofka dee aanu qaadi karayn marka naqsi abiica waxaa waa alladii yakuunu takliifu macahu waa naqsiga la jirkiisa haddii qofka kalifaad iyo culays la saaro ay imanayso mashaqatun dhibaato ay qofkii ku imanayso hayru muxtamalatin aan la qaadi karin haaliban inta badan kaabiyi wlmajnuuni sida ilmihii yaraa iyo kii waalla linaqsi caqlayhima maxaa takfiifka loogu sameeyey oo looga fudaydiyey waxa weeye dee naqsiga abiiciga ku sugan muxuu noqonayaa keenay takfiifkaa caqligoodii baa dee walaa yukallafu nisaau sidoo kale dumarkii lagu kalifi maayo bikaiirin mima yajibu cala arijaal wax badan oo ka mid a ah waxyaabaha ragga laga doonayo dumarka lagama rabo kaasalaati maca aljamaaca sida salaaddii jamaca inayla tukadaan wa xuduuri salaati ljumucati salaaddii jumcada inay yimaadaan waljihaadi fii sabiili illaah jihaadka jidka alle inay ka qayb galaan wa gayri dalika min alumuur iyo kuwan wixii aan ahaynoo arrimo ah allatii arrimahaasoo yashuqu calayhinna dumarkii ay ku adkaanayso alqiyaamu biha inay u kacaan sameeyaan marka dee waxa keenay wixii baanay awood u lahayn alqawaacid lmundarijatu taxta hadihi alqaacida qawaacidda iyo qaacidooyinka soo gelaya qaacidadan hoosteeda qaacidadan almashaqatu tajribu taysiir qawaacidda hoos imanaysa alqaacidatu alfarciyatu luulaa qaacidada farciga koobaad waxay odhanaysaa ama ugu horaysaa addaruuraatu daruurooyinka iyo baahiyaha darani tubiixu waxay bannaysaayoy fasaxdaa almaxduuraati waxyaabihii xaaraanta ah oo qaab jamac baad u dhigi kartaayo addaruuraatu mufradna waad ka dhigi kartaayo addaruuratu tubiixu lmaxduuraat ama tubiixu lmaxduur yacni baahida darani waxaa qofka ay u bannaysaayey u fasaxdaa shay xaaraan ka ahaa oo asal ahaan loo diidanaaba maadaama baahidan darani ay timi oo ay taagantay laga xarimaya cafwan loo oggolaanaya wlmuraadu bidaruuraati daruuraadka la sheegaye ee ama baahiyaha daran ee la sheegaye ee qofkii xaaraantaha shayga markaa loo ogolaanayo markay daruuraadkaas taagan yihiin daruuro walba ma ahee al waa xaaladaha iyo dhibaatooyinka ama baahiyaha allatii taasoo xaaladahaasoo yataratabu uu ka dhalanayo calaa cadami ficlihaa haddii qofku uu samayn waayo ay ka dhalanayso ilxaaqu dararin inuu haleelo qofkii maxay darar iyo dhibaato baaliqin xeel dheeri inay haleesho bishaksi qofkii isaga laf ahaantiisa aw bikayrihi ama cid aan isaga ahayn bay daruuradaasi hee cafwan ay dhibaatadaasi ku dhacaysa macnuhu waxa weeye addaruuraat marka la leeyihi daruuraadka iyo baahiyahan daran ee shayga maxduurka ah qofka u banaynaya waa xaaladaha iyo axwaasha haddii qofku shaygii xaaraanta ahaa uu samayn waayo oo uu la iman waayo dhibaato culus oo aanu ka soo waaqsan baa ku dhacaysa isagay ku dhacaysaa ama cid kaley ku dhacaysaa haddii shaygan isagu uu samayn waayo tusaalayaashana waynu ku arki doonaa marka waa al axwaalu xaaladihii allatii xaaladahaasoo yataratabu uu ka dhalanayo calaa cadami ficlihaa samayn la-aanteeda haddii shaygaa xaaraanta ah la samayn waayo waxaa ka dhalanaya ilxaaqu dararin baaliqin dhibaato xeel dheeri inay haleesho ama ay gaadho bishaksi qofkii aw bikayrihi ama cid aan isaga ahayn bay gaadhaysa oo haddii isagu waxaan samayn waayo cid kale dhibaato culisi gaadhaysa walidaalika arrintaana waxaa u sugnaatay amhilatun tusaalayaal minhaa waxaa ka mid a kow ibaaxatu akli lmaytati bannaynta la banneeyey bakhtiga cunistiisa waqta almajaacati xilliga ay gaajo darani ay jirto wax kale oo nafta lagu soo celiyaana aanu jirin dee bakhtigii baa qofka loo ogolya oo ilahay baa qur-aanka ku tilmaamay faman idura hayra baaqin walaa caadin falaa isma calayh qofka loo dhibaato geliye ee baahi darani ay u qabato bakhtigii inuu cuno ama shay kaloo xaaraana dee dambi dushiisa ma saarna mar haddii aanu isagu ahayn mid xadgudub iyo gabadfal wada haddaanu ahayn marka qofkii isagoo gaajaysa naftuba ay ka baxayso wax kaloo oo naftiisa uu ku celiyo uu ku badbaadiyana aan haynin waxaan ka ahayn baktiga ah horyaalla dee kaasoo cuni doona ha oo naftiisa uu ku badbaadinaya waa qodob tusaalaha labaad waxa weeye ibaaxatu qatli alxayawaani almamluuki xayawaankii qof kali uu lahaa dilista la dilayo oggolaanshiyaha la oggolaaday in la dilo kow lagaga siiyo goorma idaa hajama haddii uu soo weeraro calaa insaanin qof ayaa xayawaankani uu soo weeraray walam yandafic manuu ka joogsanin ilaa bilqatl inuu dilo mooyaane inuu kow kaga siiyo mooye waaba ka joogsan waaye oo tusaale ahaan awr baaba ninkii uu isaga taag waayey wuu eryanayaa wuu qaniinayaa wuu cunayaa si walba ha isaga celiya ma jirto ilaa uu kaw kaga siiye mooye ka hari waayo hadda halkaa garo oo haddii uu si kale uga badbaadi karo dee inuu dila ma aha dii tusaale hadduu xanuujiyaba uu ka tegay ma hadduu ka dhuntaba uu ka tegay ama guri uu ka gala ama meel kaleba ka gala de dee odhan maayo ma ugu soo carro ana waan dili waayo dee waxaa la doonaya alashalu falashal soo maaha sida uu kaga tegi kare ugu fudud inuu yeelaabay ahayd dee marka isagoo heli kara inuu si kaloo fudud iskaga celin karo inuu qudha ka jaro markaba taa waa loo qabsanaya waa loo raacay umadhu uma odhan karo naftaydan u yaabay waayo dee waxyaaba kale uu iskaga badbaadin karaa lahaabaa jiradii oo ayad inuu ku eego ama uu ku dayo dee xayawaanaadkii mamluugaha isu wadega waxa weeye waa soo wadagelayaan marka mar dhow qofkii looma raaci karo mar haddii uu sidii alla sidii uu kaga baxsan kari lahaa uu yeelay laakiin uu dayn waayo sidiina uu ku diray dee addaruuratu tubiixu lmaxduuraadoo marka hore asal ahaan xaaraan bay ahayd xaq cid kale leedahay ama xayawaan cid kale ay leedahay in la dilaa xaaraan bay ahayd hadda laakiin maxaa keenay daruuradan ah inay naftiisiiba halis ku jirto ama uu og yahay haddii uu dili waayo inuu kow kaga siinayo bahalkani xaaladda dee waa loo ogoliy oo daruuradaasi ayaa keenaysa markaa tusaalayaashu way badan yihiin waxaa ka mid a ah, maalan tusaaleahaan qof baa isagoo cuntadii cunayuu ku margiday ama uu ku saxday dhalo khamriga agtaalla wax kale uu iskaga dejiyana ma hayo duu iskaga dejinaya waa loo ogolya addaruuratu tubiixu almaxduuraat haddii uu isku sii daayo dee wuu ku baktiyi doonaa wuu ku dhimanaya marka daruurada maanta haysa waxa weeye haddii uu ficilkaa samayn waaya inuu cabbo oo iskaga dejiyo dhibta gaadhaysa waa inuu dhinto ama uu sakaraado sowma ha waa loo ogolya waaya alqaacida alfarciya aaniya markaa tusaalayaasha idinku dee fiqiga masaaisha fiqiga u doonto ka raadiya furuucda ka imanaysa masaaishana ma hoosgelaysa iyo amtilada qaacidada labaad ee farciga waxa weeye ama ay odhanaysaa addaruuraatu baahiyihii darnaa ama baahidii darnayd ee xaaraanta xalaalaynaysay tuqadaru waxaa lagu qadarayaa biqadariha qadarkeediiyo inta la egtunbaa lagu daynaya oo shaygan xaaraanta ahaa asal ahaan laakiin daruuro iyo baahi jirta awgeed lagugu oggolaaday dee ku tawasuci maysid oo ma waa la ogolaaday sidaa doonto ka yeeldee noqon mayso addaruuraatu baahiyihii darnaa ama daruurooyinkii tuqadaru waxaa lagu jaangoynayaa biqadarihaa inta ay la eg tahay unbaa lagu daynaya yacni lagu lugo fidsan maayo oo lagu dhex faakihaysan maayo wlmuraadu bilqaacida qaacidadan waxaa looga jeedaa annahu cinda alidiraari marka baahi daran loo qabo ilaa ficli lmuxarami shay xaaraan ah samayntiibaa baahi daran loo qabaa oo haddii la samayn waayo waa la bakhtiyayaaba dee fa innahu arrinku waxa weeye laa yutawasacu lagu lugo fidsan maayo fiihi shaygaa xaaraantee loo baahday samayntiisa layihi ha loo ogolaado qofkii mardii baahi daran uu qabo lagu luga fidsan maayo oo lagu balballaadhsan maayo ha haddaa maxaa la yeelaya wa inamaa yufcalu minhu shaygaa xaaraanta ee baahi daran oo loo qabo awgeed loo ogolaaday waxaa laga samaynayaayo qura almiqdaara qadarkii alladii qadarkaasoo tandaficu bihi ay ku riixmayso addaruuratu baahidu yani shaygan xaaraanta ah inta looga baahan yahay ee baahida meesha lagaga saarayunbaa lagu ekaanaya yacni ziyaado laguma dari karo oo lama kordhin karo wa inamaa yufcalu minhu waxaa laga samayn karaa un shaygaa xaaraanta ah ee layidhi waa la ogolayay maadaama baahi daran loo qabo almiqdaara qadarkii baa lagu gaabsanaya alladii qadarkaasoo tandaficu bihi ay ku riixmaysa ama meesha lagaga saarayo addaruuratu baahidan taagan wixii baahidan taagin lagu daboolayo un wey laakiin ziyaado laguma dari karo oo wixii qadarkan loo baahan yahay ka badani wuxuu baaqi ku yahay maxay taxriimkiisii dee maalan baktigii qofkan loo ogolaaday inuu cuno isagoo musaafiroo dariiqaa maraya ayaa sahaydii ay ka go'day cid uu irkada ma hayo naftiisina waa bixi gaadhaysaa gaasho daraaddeed xayawaan baktiyey buu arkay ama ka soo horbaxay maydkiisa maxaa maanta la samaynaya oo laleeyahy dee asal ahaan baktigu xaaraan bu aha sooma aslan bakti in la cunaa xaaraan bay ahayd laakiin maanta maadaamuu baahi daran qabo naftiisina khatar ay ku jirto waxaa ka cuna baa layidhi intuu ka cunaya waay waa maa yasudu bihi ramaqahu wax naftiisa uu ku soo celinayo keliya ka warram hadduu idhaahdo ana ka dhargi xaafadda inan yaro muqmada baan usiigena waan sii googoynaya si aan dee mardhow markaan guriga tago hadiyadba maya intan aad ugu tala laguma ogola waayo baahidaadi way ka baxsantay dee inta kale asal maxay asalkeedii bay he baaqi ku tahay dee laguma ogola marka addaruuratu tuqadaru biqadariha waxaa lagu jaangoynaya un maxay inta ay tahay yacni lama waxa weeye ballaarin karo walidaalika arrintaana waxaa u sugnaatay amhilatun tusaalayaal minhaa waxaa ka mid ah idaa lam tajid ilmar'atu haddii aanay helin gabadhii almaridatu ee xanuunsanaysay ilaa tabiiban yucaalijuha nin dhakhtar ah oo daweeye mooyaane qof dumaraba way weyday oo dee dhakhtarada oo halkeedaa geli karta halkaa ninka buuxin karta waxtaaja waxaanu u baahday alcilaaju dawaynteediina waxay u baahatay hee ilaa masiha jirkeedii inuu ninkani taabto aw kashfi shayin min cawratiha ama cawradeedii iyo jirkeedii ay asturaysay wax ka mida in la yani waxa weye uu faydo oo dee uu ka daweeyo ayaa loo baahday falaa yajuusu haddaba ninkii uma bannaan dhakhtarka ahaa massu inuu taabto maa zaada wax ka badan can miqdaari alxaajati intii loo baahnaaye baahidu ay keenaysay qadarkeeda in ka badan inuu taabto looma ogola walaa kashfuhu intaa in ka badan inuu faydana looma ogola oo macnuhu waxa weeye gabadhi waxay u baahan tahay dhakhtar caafimaad bay u baahan tahay qof horta asal ahaan dee haddii la helayo dumar halkii ragga buuxinaya dumarkii waxaa waajibku inay dumarkaa dhakhaatiirta u tagaan mar haddii ay keenaysa cilaajintani in jirkeedii cawradeedii ama ay muuqato ma la taabto waa inay qof dumara raasita asal ahaan waa sidaa oo iyadoo heli karta qof dumar ah oo xanuunkan yani garanaysa daweyn karta oo dhakhtar ah nin inay utagtaa sax maaha walow inaga dumarkeena kalsooniduba ay ka maqan tahay soo ma waxaa laga ya adii waa gaba dhaktarta m dictor baan doonay tan ma doonay <laughs> soo maa haddaba waa laga ya isku mid yihiin maya taniba ka wanaagsanta laakiin se waxa weeye dee waajib ile looma ogolo ninkani inuu gabadhan cawradeeda iyo jirkeeda taabto marka haddii ay kaba guuri karto isagoo qof dumar heli karto taasaa laga doonaya haddii haddaba duruuftu ay keento gabadhii inay nin dhaktare u tagto oo daweeya daweyntiina ay u baahan tahay jirkeedii inuu taabto ama in jidhkeedii marada uu ka qaado u daweeyadii maxaa laga doonayaa keliya intaa loo baahan yahay ee addaruuratu tuqadaru biqadariha intaa laga daweynayo wax ka baxsan ma eegi kara mana taaban karo mana he taaban karo oo haddii tusaale ahaan gacantaa uu ka daweynayo ama garabka uu ka daweynayo intaasunbuu ku ekaanaya meelo kale isku egeegi maayo mana taaban kara meelo kale mamnuuc waayo inta daruuradu ay keentay waa intan soo maaha tuqadaru biqadari haade intaasa lagu gaabsanaya waa marka hadda daruura ay jirto ogow qodob baan baraarujinaya dumarkeenna ku badan dumarku markay uurka leeyihiin iyadoo aan xanuunsanayn wax dhib ah qabin baa waxay u tegaysaa dhakhtar si uu u eego ilmahani ma inan baa mise waa inan mise waa imise bilood hadda eeg ninka ay u tegeysa ee jirkeeda iska taataabsanayaana waa waa nin ajnabi ka ah ninkii xalaasha waa hadde maaha ninkeedii dee maaha waxay u tagtayna baahi maa hadde rag iyo dumarka uu yahay wuxuu ilahay ugu talagala isagaa iman doona de waa in loo daaya soo ma eeg waa khasab waa la ogaan karaa taasi dhib ma laha khasab maaha yani lama laha yaan la ogaanin oo ilmaha marka abuurkiisu dhammaystirmo dee waa la ogaan karaa oo horumarka casriga dee wuu keenay laakiin hadday dee ogaanayso dee gabadh ha u tagto maxay ninka ka doonaysaa midda kale darurada u haysaa waa xaaraan ka u ogolaanaya isna ka dareen orada u tago inoo soo wuxuu ilmuhu kaasaa kasii daranba waayo de waa waa waa cawro khasab mardhow waxaa laga jirkeedii baa la taabanaya baahi u keentayna xataa walaa xaaja daruuro iska dhaafay xataa xaaja maase meeshaba taalada baahi haddaa la odhan karo ilmuhu inuu inan yahay iyo inuu inan yahay ka alla keenaaba waa nicmo ilaahay keenay dee soo maa waa ibnu sabilood dee xilligiisa iyo shinkiisa markuu gaadhay isagaa soo dhalan doona soo maaha xilli buu dee ilaahay ugu talagalay xilligaa waa iska iman doona laakiin waxaan baahiba ahayn in baahi laga dhigaa sax maaha marka waa qodob ay tahay inaynu ku baraarugsanaano tusaalaha labaad man ixtaaja qofka u baahda ilaa wadci jabiiratin kabme inuu saaro calaa mawaadici ahaara xubnihii laga tahaaro qaadanayo laga weysaysanayay baa qaar ka midii jabeen tusaale ahaan gacantii baa tusaalahaan jabtay qofkii waxaa loo baahday in la kabo markaa oo wixii lagu kabayeyna la saaro nuuraddi iyo wixii la halmaala fa innahu haddaba qofkii laa yasiidu ka siyaadin maayo intan kabniinka la saarayo can miqdaari alxaajati intii loo baahnaa kama badin karo oo haddii keliya intan un looga baahnaa inuu ku xidho nuuraddii dee ilaa garabka kaxayn maayo waayo xaggan looma baahna dee keliya muxuu ku gaabsanayaa inta loo baahan yahay in nuuraddii lagu xidho ilaa maa laa budda minhu wixii lagama maarmaan ah mooyaane ee loo aan looga maarmaynin listimsaakiha in dee ay xajiso oo ay qabato waxaa laga yaabaa intii jabtay in ziyaado lagu daro marka nuuradda la saarayo sooma oo nuuraddu aanay keliya ku ekaanun intan jabniinku gaadho keliya ee labada dhinac wax lagaga daro sababtu waa maxay si ay u xejiso intaasi waa maa laabudda minhu dee waan laga maarmayn intaa intaa waa la ogolay laakiin in lagaba maarmi karo oo aan looba baahnaynba nuurada in la gaadhsiiyo marka la kabayo xubinkii tahaarada laga tahaaro qaadanayo dee in la gaadhsiiyaa sax waayo intan de waa loo baahan oo waajib in sideeda loo ilaaliyo dee tahaaradiibaa dee looga baahan marka inta loo baahanyay baa lagu ekaanaya addaruuratu tuqadaru biqadariha waana qaacida muhima jiddan oo waxay qayd ama dabar u tahay qaacidadan ka horeysa ee odhanaysa addaruuraatu tubixu lmaxduuraat baahida darani shaygii xaaraantaabay kuu ogolaanaysaa ay kuu fasaxaysaa intaa laguma dayne qayd baa la raaciya dabar ah addaruuratu tuqadaru biqadariha marka qaacidadan labaadi waxay u adeegaysaa alqaacidata uulaa ayay qayd iyo dabar u tahayo baahida daran ee xaaraanta qofka loogu ogolaaday iyo inta loo ogolaanayo qadarka loo ogolanaya waa intee ayay bayaanisay hada wabilahi towfiiq wsala allahuma cala nabiyina muxamadi wcala aalihi wasaxbihi waslama tasliima kaiira